kaasi wuxuu yidhi cayin alafcaal tamriinka koowaad cayin alafcaal almudaaricata almajsuumata fi ljumal ilaatiya cayin afcaasha mudaarica ee majsuumkaa jumlooyinka soo socda jumlooyinka soo socda wuxuu yidhi haamat isamaau samadii way daruuraysay walam tumdir madi'in lam yaxdur caliyun albaarixa lam yaxdur caliyun albaarixa mayman cali xalay albaarixa waa alleyla almaadiya laa tatacawad caadaha ka dhiganin karat almisaaxi kaftanka badan laa tashrab ha cabin wa anta tacibun adiga oo daallan alcusfuuru lam yuqarid shimbirkii ma heesin in taqrub min annaar haddii aad u dhowaato dabka tashcur waxaa dareemi bixaraaratiha kulaylkiisa in tutlif shay-an haddii aada shay waxyeesho likayrika cid kale leedahay tadfac amanahu lacagtiisii baad bixin waad magdhabi weyn in tadrib qitan haddii aad bisad garaacdo yakhmishka way ku xagani ama wuu ku xagani laa tablac طacaaman cuntaha liqin qabla an tujiida intaanad wanaajin madqahu calaamintiisa intaanad wanaajin halliqin mashaytu kaiiran in badan baa socday walam atcab mana daalin marka amiladan waa inaad ciraabtaan kuwa qaarkood maalan lam tumir lam tumdir haamat isamaau waa la wada icraabi karaa imikama haamat waxa daruuraysa waa ficlun maadi tada ku jirtaana waa ta tanii wa ta ta tanii asamaau faacilu marfuuc walam tumdir lam maxay noqonaysaa xarfu nafyin wajasmin tumdir ficlun muaaricun majsuumun bilam kuwa qaarkooduna ay ka icraabna nambarka saddexaad laa tatacawad caadaha ka dhiganin karat almisaaxi kaftan badnida caadaha ka dhigan laa xarfu nahyin wa jasmin tatacawad ficlun muaaricun majsuumun bilaah annaahiyati sidaas wey numberka lixaad in taqrub min annaari tashcur bixaraaratiha in baa ku jirta marka waa inaad xasuusato in in ay laba ficil jasmiso iyadoo ficilka hore la ydhaahdo ficlu shardi oo shardigii uu yahay kii ay wax ku xidhnaayeen ficilka labaadna uu yahay jawaabu shardi marka halkaa laba ficil baa la rabaa inaad ka soo saartode craabto in maxaa la odhanayaa xarfu shardin wa jasmin taqrub ficlun mudaaricun majsuumun ficlun muaaricun ficlu shar majsuumun bin tashcur waxa dareemi daad dhabka u dhowaato tashcur waxa dareemi ficlun muaaricun ay jawaabu shart majsuumun bin labada jeer in tutlif shay-an ligayrika haddii kala jabiso wuxu dhinto shay cid kale leedahay tadfac waxaad diibi amanahu lacagtiisa ayaad bixi waxaa ku jirta intii oo xarfu shardin wajasmina tutlif oo ficlu shardigiya iyo tadfac oo jawaabu shardigiya mid waliba waa ficlun muaaricun majsuumun bin in tarib qian yahmishka tarib iyo yahmish oo xagashadiya ayaa ku jirta laa tablac halliqin طacaaman cunto qabla an tujiida wanaajinta qabla an tujiida intaanad wanaajin maqahu calalintiisa calalintiisa kahor si fiican inaad yani intaanad u calalin halliqin wuxuu yidhi laa tablac laadaasi waa xarfu nahyin wa jasmin tablac ficlu muطaaricun majsuumun bilaa anaahi acaaman ama waa faacil ama waa mafcuul cuntadu ama waa tii wax liqaysay oo iyadaa wax liqaysa marka waa faacil ama iyadaa la liqi lahaa oo la liqi lahaa oo waa mafcuul midkay tahay acaaman mafcuulu bihi cuntadu ma iyadaa wax liqaysa mise iyadaa la liqay mafcuulu bihi mansuubun midda kale haddii ay faacil tahay kelmadda acaaman ahliyaa eh, la nasbin lahaa oo la kordhigi laha mise waa la godi laha waa la godi laha taaman nasbahaasi wuxuu kutusayaa maxay inay mafcuulun bihi tahay macnuhuna wuu kutusaya dabcan macnahana waa inadeeg qabla an tujiida qablada iska dhaafoo an tujiidana waad icraabi kartaa icraabka intaynu weli soo qaadan maxaad odhanaysaa an tujiida an xarfu nasbi tujiida ficlun mudaaricun mansuubun an tujiida qabla an tujiida wanaajinta intaanad wanaajin madqahu calalintiisa aanad wanaajin calalintiisa aanad wanaajin waxa la wanaajinaya si fiican loo qabanaya wuxuu ahaa madqiga oo calalinta halkaasna waa mafcuulun bih madqa huudu waa waa kelmad kale hadu laakiin madqa waa mafcuulun bihi mansuuba tujiidadaa wanaajinta ah si fiican loo qabtaa mafcuulkeedii wey waxaa si loo qabananaya waa calalinta ama calaliska madqada wey ficilka tujiida wuxuu ka yimid ajaada ajaada marka lagu dhanaya ajid baa isla macnahana kusoo marray iyadoo laleeyahay ajid madqa acaami soo maynaa ajid madqa acaami oo tusaalayaasha waxaa la rabaa inay dadka yani tusaalena u noqdaan maadada la sharaxayo dhinaca kalena ay fariin gudbiyaan aadaabta iyo akhlaaqda ka mida calalisku inuu waxyaabaha ugu muhiimsan yahay wixii la calaliyaa inay muhiim tahay qofka caafimaadkiisa iyo cuntadiisa iyo dheefshiidka intaba ay faaiid u tahay mashaytu kaiiran walam atcab halkaana waxaa ku jira lam atcab tusaalayaasha markaad icraabayso qaarna icraabkooga waa ynu dhiganayo waad gaadha waad icraabi karta oo inaad icraabto weeye qaarna maynaa gaadhin waa duruusta soo socota marka tusaalaho haddaad qaarkood garan weydo waad iska dhaafaysa la iskuma wareegi intaad dhigatay laakiin waa inaad icraabto ilaa hadda intaad marayso waa inaad icraabkayga garato halkan oo kale imika waxaynu icraabkayga dhiganay lam atcab lam atcab waa inaad taqaana icraabkayga maxaad oranaysaa lam atcab lam xarfu nafyin wa jasmin atcab ficlu mudaaric majsuumun bilam tamriinka kale wuxuu yidhi adkhil lam cala alafcaali almudaarica allatii fi ljumal alaati ficilada mudaarica ee jumlooyinkan ku jira lam baad soo gelinaysa washku aakhira kulli ficlin ficilkana xarake yani lamta inaad shaqadeedii fahamtay waxay qabanaysa inay ficilka akhirkiisa reebayso iyo in kale ayaa la tijaabinaya yumiru lbustaanu bustaanku midhuu bixinaya wuu midhaynaya yumiru lbustaanu horta marka hore in laga icraabaan rabaa yumiru lbustaanu icraabkayga waan gaadhnay yumiru waxaa midhaynaya albustaanu bustaanka midhuu bixinaya aabaya yumiru lbustaan haye yumiru waa ficlun mudaaric albustaanu faacilu marfuuc intaas wey ficlu mudaaric yumiru iyo albustaan waa faacil marfuuca lam baa la soo gelinaya yaa lam soo gelinaya aye yumiru lbustaanu lam soo gelin lam yumiru lbustaanu taa lafteedu lam soo gelin ay lam yumir albustaan lam markay soo gashay yumiru maxaa la samaynaya waa raabasa lam yuhmir albustaanu bay noqonaysa laakiin marka laysku akhriyayo lam yuhmir oo reeban ra'du reeban tahay iyo albustaan oo al ah, marka ashaasi ka dambaysa xarafkii reebnaa waxa la sameeyaa waa la hoos dhigaa si loogu akhriya asha maxaad u marka lam yuhmir iyo albustaan markaad isku akhriyayso maxaa loo akhriyaya ku dhawaaqa lam yuthmiri lbustaanu asalku waxay ahayd lam yuthmir lanno lamtu waa xarfu nafyin wajasm ficilka inay reebta wey yuthmir ficlun mudaaricun majsuumun bilam wey wuu reeban yahay laakiin albustaanta asha ka dambaysa darteed xarafkaa reeban ee ka dambeeya darteed ayaa waxaa la samaynayaa lam yumir radii u dambayse reebnayd waa hoos dhigay maxaa loo marka lam yumir bustaanu markaad xraabayso lam yumiri ku icraabin mayse sideedii baad u celinaysaa asalkeegi idaa asha darteedu baa loo hoos dhigay asalkeygii baad ku celinaysaa lam yumir baad ku icraabsa lam xarfu nafyin wa jasmin yumir ficlu muaaricu majsuumu albustaanu faacilu marfuu sideedii baad u raabsa laakiin akhriska darteed maxaad u akriyaysaa lam yumiribustaan waa sida taaw ta'niifkii qaalat faatimatu wadahabat caaishatu wasaafarat zaynabu taad way reebnayd qaalat dahabat akalat laakiin marka al ka dambaysa al hadday ka dambayso maalan waa la hoos dhigaya taada qaalat ilacraabu baa la odhanaya qaalat ilacraabu qaalat ilbintu asha darteed qaalat bay ahayd laakiin asalkaygii taada way reebna lam yuthmir iyo albustaan weeye laakiin markaan isku akhriyayna maxaan u akhriyayna lam yuthmir ilbustaanu yaxduru muxamedun muxamed wuu imanayaa maca akhiihi isagoo walaalkii la socda lam yaxdur muxamedun maca akhiihi bayn udayicu waqtan waqti baan dayacayaa fi lacibi ciyaar aan ku luminayaa lam udayic waqtan fi lacib maan lumin waqti ciyaarkumaan lumin alqiaaru yataharu tareenku wuxuu kadib dhacayaa can mawcidi maxaynu odhanayna alqiaaru lam yataahar can mawcidi atacalamu sibaaxata atacalamu waxaan baranaya ficlun muaaric we asibaaxata waa wixii aad baranaysa maxay noqonaysa faacilun atacalamu sibaaxatu xataa haddaan idhaa asibaaxatu un godo faacilun ma noqonaysa haddaan godo faacil ma noqonaysa asibaaxatu faacilun marfuucun asibaaxatu haddaan godo miyaanay faacil noqonay macnaha diidaya macnaha ku diidaya ma noqonaysa faacil atacallamu waxaan baranayaa weye ficilku waa barasho dabaashu siday faacil u noqon kartaa marka ficilku barasho yahay ma dabaashaa wax baranaysa marka dabaashaa waxba hadaad ficilkii barashada ahaa haddaad dabaasha faacil uga dhigto dabaashii wax baranaysa wey ficilkii akalaya yakulu haddaad dabaasha faacil uga dhigto iyadoo meesha akala ku jirto ama yakul ku jirta haddaad tira faacilkayguna waa dabaasha dabaashaa wax cunaysa weeye soo aacilkuma hayn alladii facala ficla dee dabaashmayadaa wax baranaysa mise la baranaya marka ma noqon karta macnaha diidaya inaad faacil ka dhigto hadduu xataa kitaabku inoo godi lahaa hadda uu odhan lahaa asibaaxatu hadduu tada godi laha ka diidi laha leannu macnihii baa diidaya atacallamu waxaan baranaya waa ficil mutaar faacilku waa qofka hadlaya macnahaad ka garanaysa qof kale waxaan baranaya kaasaa ka wax baranaya ficilka samaynaya asibaaxatana waa wuxuu baranayay dambaashuu baranaya mafcuulun bihi mansuubun wa calaamatu nasbiha alfatxa atacalamu lqur'aanu buu qofku odhanaya mise atacalamu lqur'aana muxuu odhanaya atacalamu lqur'aana qur-aanku wuxuu baranayay wey waynu kordhigo mafcuulun bihi wey waay lamtii soo geliya atacallamu sibaaxata lam atacallam iyo maxay asibaaxata lam atacallam lamtu way reebaysaa ficilka yaa sibaaxata see loo akhriyaya meesha asibaaxata al bay leedahay lam atacallam miimkiina waad reebtay see laysku akhriyaya lam atacallam isibaaxata lam atacalamisibaaxata hoosdhiga miimka lam atacalam la hoos dhigay asha ka dambaysa darteed haddii kale meeshu mar ma hoos dhigna ficladana lamaba hoos dhigo sida caadiga ah ficil muaaricoo majsuuma uu reeban yahay asha darteed si loogu akriyo ayaa loo kasriyey xarakatu takhallus min iltiqaa saakinayn baa lam atacalam lam ficlun eh, waxaan u jeedaa lam xarfu nafyin wa jasmin atacalam ficlun mudaaric majsuumun bilam asibaaxana waad garanaysaa waa mafcuul bihi mansuuba alfallaaxu ninkii beeralayda ahaa yaxlubu wuxuu maalayaa kallisayaa baqaratahu sa-aysi alfallaaxu lam yaxlub baqaratahu saasaa loo dhaha ba qaybta labaad wuxuu yidhi alif baa ahayd qaybtaasi tamriikane da laa annaahiyata laa naahiyaa dhig qabla kulli ficlin mudaaricin fi ljumal ilaati washkul aakhirahu kuwana laa ka horraysi tulawiu yadayka gacmahaaga waxaad marmarinaysaa bilmidaadi adoonaysa laa tulawi ha ku wasakaynin ha marmarinin yadayka gacmahaaga bilmidaadi khad laa tulawi waa samayni tadribu waxaad garaacaysaa man huwa asqaru minka qofkaaya maxaad odhanaysa tadrib man huwa asqaru minka tashrabu waxaad cabbaysaa bacda aljari orod dabadii orod kadib intaad orday kadib baad cabbaysaa waa inuu qofku horta nasto neef goosto intaanu wax cabbin adranaysaa laa tashrab bacda aljari orodka dabadii ma orod kadib waxaa cabbi u yarkaadi hortanayso tutlifu waxaad waxyeelaysaa ahaa almanzil guriga alaabtiisa alaabtii guriga ahaa waa alaabta guriga taalla kuraasta iyo wixii lamida maarsa ayaad jajabinaysaa oo kharibaysa maxaad odhanaysaa laa tutlif waxayeelin afaaa almanzil taahudu waxaad qaadanaysaa maa laysa laka waxaanad lahayn ha qaadanin laa taahud ha qaadanin maa laysa laka waxaanad lahayn talbas waxaad xidhanaysaa almalaabis aayiqata dhar kugu dhajisan oo cidhiidi ah ayaad xidhanaysaa munaasabna maaha sida maanta dhallinyartu yeelaha in surwaal iyo shaar kugu dhajisan qofku qaato waxa quruxda halkaa ku jirtaa yani la yaab leh dhallinyartu halkaa quruxda ay ka dayayaan dhar faala lahoo aan yani sidaa kugu sii dhejisnayn oo macquula ayuu ah, jamaalku ku jira laakiin marmarbaa dadka quruxdii ay cagsi noqota ay dhinaca kale isku rogta yaa oo dadku yani maanta waxaa laga raadinayaa dhallinyartu surwaal jeexjeexan baa laga raadinayaa oo farqiyale ayaa laga raadinayaa quruxda iyo dhar kugu dhejisan oo qofkiiba wax kale ka dhigaya magaranaysa yaa tuura u yeelaya dharka fadfaadkii meelaha tuurta kuleed wuu yar toosinayaa wuu isku toosaya ka kalena tuurtii iyo meeshii godnayd ayuu raacaya tuuraha gub soo saaraya waxa weeye laa talbas ilmalaabis ayiqa weyaan ha xidhanin dhar maxay dhar kugu dhejisa marka halkana waa laadii naahiyadahay laa tulawif laa tadrib laa tashrab laa tutlif laa taud laa talbas icraabkaygana waad garanaysaa tamriinka u dambeeya maalan tamriinka shanaad wuxuu yidhi dac badala kulli jumlati min aljumal alaatiya jumlatan ukhra musaawiyatan laha fi lmacnaa wa mushtamilatan calaa ficlin mudaaricin majsuum jumlooyinkan soo socda badel waxaad ku badashaa oo aad meesheeda dhigtaa jumlo kale oo xagga macnaha isku mid yihiin jumlada meesha tale waad tu kale oo xagga macnaha isku mid yihiin ayaad ku bedelaysaa laakiin waa inay wadato ficil muaaricoo majsuuma waa inay wadato lamtii ama laadii lamtii ama laadii midkood waa inaad halkan soo geliso marka jumlada u horaysa u fiirso utruk ilmisaax kaftanka iska daa utruk ka teg waxaa odhanaya laa tamsax waxaa ku bedelayaa laa tamsax ha kaftami xagga macnaha waa iska mid kaftanka ka teg iyo ha kaftami waa isdhaalka laakiin waxay ku kala duwan yihin laftiga siday u taalo ficil muaarico majsuuman soo geliyay imika utruk ilmizaax ficil amar bay ahayd utruk ficil amar iyo almizaax waxaad ka tegayso mafcuulkiya mafcuulun bihi masuuq iyo ka kobnay jumladii hore waxaan u bedelay laa tamzax miyaanu ku jirin ficil muaarico majsuumi maxaa jasmiye laadii naahiyadii baa ka maa saafara muxamedun muxamed ma safrin waxaa la rabaa inaad jumladaa bedasho maa saafara muxamedun ood u bedashay jumlo la macnaa oo ficil majsuumiina ku jiro lam yusaafir idin ma safrin weeyaan maa saafara bay waxaad u bedelaysaa lam iyo ficil muaaric maxay noqonaysaa lam yusaafir muxamado tusaalaha saddexaad ijtanib ka dheerow muraafaqat alashraar la saaxiibidda dadka xun dadka ashraarta ee sharka badan alla saaxiibi ka fogow saaxiibnimadooda laa turaafiq alashraar ijtanibtu laa naahiyay ku tusaysa ka fogowdu waxa macnaheegaa gali kartuun laadi naahiyadii ijtanibta iska soo dhaafoo muraafaqa ayaa ficil ka samaynaya marka waxay noqonaysaa laa turaafiq hala rafiiqin alashraar ashraafta laa turaafiq ilashraar hala saaxiibin ashraafta miaalka afraad wuxuu yidhi maa lacib alwaladu wiilkii ma ciyaarin maa lacib alwaladu maxaa la odhanaya lam yalcab alwaladu lam yalcab ilwaladu ibtacid can tacdiib alxayawaan xayawaanka kadeedkiisa iyo dhibidiisa ama cadaabidiisa ka fogow laa tucadib alxayawaan eh, waxa ku xiga maa akala alqit eh, bisadii wax ma cunin lam yakul alqit lam yakul alqit imtanic iska daa iska ilaali can ihmaali duruusika cashiradaada inaad ihmaaliso fudaydsato dhayalsato addayacdo ka fogow laa tuhmil duruusak cashradaada haymaalin man kasara sujaaju ma jabin sujaajki ama muraayadii ma kala jabin lam yankasir sujaaju ma arsala alghaa'ibu ma dirin risaalatan qofkii maqnaa risaala ma dirin ilaa ahligu ma dirin maa arsala lam yursil baad bedelaysa lam yursil alghaa'ibu risaalatan ilaa ahli ma xarafa alfallaaxu fallaaxi ma qodin ardahu dhulkiisii maa xarafa maxaad u bedelaysaa lam yaxruf alfallaaxu ardahu imtanic iska ilaali ama ka fogow can shurbi lmaai lkadir yaa biyo dhooqa ah inaad cabto ka fogow imtanicda iska soo dhaafo laaba halkoogi galaysa laa tashrab almaa alkadira biyo dhooqaha uhjur lkadib beenta ka fogow ka hijroo beenta uhjur alkadib uhjur buu ahaa ficilkuu reebnaa laakiin asha ka dambaysa darteed maxaa loo akhriyaya uhjuril kadiba beenta ka fogow qum illeyla we qum illeyla qum bay ahayd iyo casha darteed baa quumi leyla loodha uhjuri lkadiba maxaa lagu bedelaya laa takdib beena sheegi laa takdib waayahay tusaalayaasha icraabkana soo akhriya mithaalkiina namuudajkiina wuu idin siiyey kuwii la icraabayna wuu idiin qoray alficlu rafcu lficli lmuaaric baynu marayna rafcu lficli lmuaaric ficilka muaaric godidiisi ficilka muaaric godidiisii ama rafcintiisii la godo ficilka muaaric goormaa la godaa su-aasha ugu muhiimsan waa taas goormaa ficilka muaaric la godo waxaynu soo sheegnay ficilka muaaric inuu saddex xaaladood leeyahay mar la nasbiyo ama la kordhigo iyo mar la jasmiyo ama la reebo iyo mar la rafciyo ama la godo waa saddexda xaaladood ficilka muaaric waa mansuub iyo majsuum iyo marfuuc goormaa la nasbiyaa markay nawaasimta mid ka midii soo gala goormaa la jasmiyaa jawaasimtii aynu soo sheegnay mid ka midii markay soo galaan goormaa la rafciyaa waa kii saddexaad ugu dambeeyey waxa la rafciyaa labadii hore ee aynu soo sheegnay nawaasibtii wax nasbinaysa iyo jawaasimtii ficilka mudaaric jasminaysa midna markaanay ka hormarin labadaa markaanay midna soo gelin ficilka mudaaric haddii uu labadaa aan soo sheegnay ka maran yahay nawaaibtii wuu ka maanyahay kuma jiraan nawaaibtii jawaasimtiina wuu ka maran yahay kuwii jasminayay kuma jiraan haddii labadaa aynu soo marray uu ka maran yahay ficilka mudaaric waa la godaya maxaa goda goormaa la godaa markaan idhaahdo waxaad odhanaysaa waxa la godaa markuu ficilka mudaaric ka maran yahay idaa khalaa idaa tajarada markuu ka dharlaayay wuu ka qaawanyay wuu ka maran yahay min alnawaasib waaljawaasib idaa tajarada min naasibin wax nasbiya haddaanu soo gelin aw jaasimin wax jasmiyaanaanu soo gelin waa la godaya ficilka mudaaric haddii uu labadaa ka maran yahay waa la godaya ida khalaa min alnaasibi waaljaasib ida tajarada min alnaasibi waaljaasib taiiru lxamaamatu xamaamadii ama shimbirtii way tuulaysaa taiiru way tuulaysaa alxamaamatu taiiru waa ficil muaaric ficilkaa muaaric mansuub ma odhan karaa nawaasibtii miyay ku jiraan nawaasibtii kuma jiraan mar haddaanay nawaasibtii an lan idan kay aanay ku jirin waa mansuub ma odhan karti lannu nawaasibtiiba kuma jiraan goormaa la nasbiyaa ficilka muaaric ida sabaqahu axad nawaasib halkan mansuub maaha lannu nawaasibtii kama horeeya taasi waa o majsuum ma odhan karaa ficilka taiiru ah waa ficil mudaaric majsuum ma odhan karaa oo jawaasibtii maka hormarin kama hormarin lam kama hormarin ama may soo gelin laadii naahiyadii kuma jirto intii shardiyada ahayd xarfu shardintahaydo labada ficil jisminaysa kuma jirto jawaasimtii wax ka mida oo ka ficilka muaaric mansuub ma aha lannahu nawaasibtii kama hormari majsuumna ma aha lannahu jawaasimtii kama hormari maxaa soo haay ficilka muaaric saddex xaaladood buu mid noqonaya hadduu mansuubna noqon waaye majsuumna noqon waaye maxaa soo haay marfuuc de waa inuu marfuuc noqdo idan waa saddex xaaladood keliya labadii hore haddii la waayo kii saddexaad baa leelaya waataynu soo marra haddii kelmadu ismi noqon weydo ficilla noqon weydo maxay noqonaysaa marka xarafay noqonaysa ma daliil buu u baahnaa kaa saddexaad calaamada iyo daliiliya miyuu u baahnaa hadday kelmaddu ismi noqon weydo ficilna noqon weydo inay xaraf noqoto ma daliilbaa loo sii raadinaya uma baahnayn iyo calaamad lannahu saddex keliyaad haysatay labadii hore way noqon weyda kelmadani kaasa soo hahay marka ficilka mudaaric hadday nawaasibtu soo gasho waa mansuub haddii jawaasimtii soo gashana waa majsuub labadaa hadduu ka qaawanaado ka madhnaado oo nawaasibna aanay soo gelin jawaasibna aanay soo gelin marfuuc buu noqonaya waa la godaya tatiiru waa ficlun muaaricun marfuuc maxaa goday marka lagu weydiiyden maxaa goday baa lagu weydiinaya kuwii horeba maxaa nisbiyey baynu lahay iyo maxaa reebay kana maxaa goday haddii lagu weydiiye waxaad leedahay waxa goday ka madhnaanshaha ka qaawanida uu ka qaawan yahay uu ka dharlahay uu ka maran yahay min annaaibi wax nabiya uu ka maran yahay wljaasimi wax jasmiyana uu ka maran yahay ka madhnida labadaa uu ka maran yahay ayaa gutay tajarudka yidhahdaan culummadu tajarudka waa ka qaawanaansha ka madhnaha uu ka maran yahay tajarudka uu naasib iyo jaasim ka dharlaaya uu ka maran yahay taasaa gutay waa basiid masale basiida wey goormaa la nasbiyaa markay nawaasibtu soo gasho goormaa la jasmiyaa markay jawaasibtu soo gasho goormaa la rafciyaa ficilka mudaaric markuu labadaa ka maran yahay intaas kale idaa khalaa min annaasibi waljaasim taiiru ficlun muaaricun marfuuc intii hore haddaad ku dayn jirtay ficlun muaaricun in craabka ku dayn jira ide markaynu soo gaadhnay darsigii saddexaad ee loodhan jiray taqsiimu lficli biictibaari zamanihi laba darsiunbaa ka horreeyey aljumla almufiida iyo ajsaau ljumla ka horreeyey darsiga saddexaad wuxuu aha taqsiimu lficli biictibaari zamanihi halkaasaa inoogu horeysay iyadoo ficilkii loo qaybiyo maadi iyo mudaaric iyo maxay amar icraabkeennu halkaa laga soo bilaabo wuxuu ahaa inaan ficilada noocooga sheegno hadduu maadi yahay ficlun maadin intaasaad icraab ku gudaynaysa hadduu ficil amar yahay waa ficlu amrin oo keliyaad ku daynaysa hadduu ficil mudaaric yahayna ficlun mudaaric noocoguma sheegi jir markaynu iraabayno markii saddexdan darsiye imika isdaba yaalaad qaadatay maadigii amarkii weli halkii bay kuugu joogaan mar kitaabka labaad baa iyaga waxa lagu darayo kitaabka jusu aani min kitaab naxwi alwaadix ayaa iyaga ku dari doona waxa lagu darayo maadigii amarkii weli ficil maadi hadduu kaa soo horbao ficlu maadi numaad craabkiisa ku daynaysa ficlama haddaad aragtana ficlu amri numaad ku daynaysa laakiin ficil mudaaricee darsigaa imika u dambeeya markaan qaadana laga bilaabo kuma dayn kartid ficlun mudaaric oo keliya kuma craabi kartid waa inaad ku darto hadday nawaasibtii ku jirta mansuub oo weliba wixii nasbiyaad sheegta mansuubun bian mansuubun bilan mansuubun bikay haddii jawaasimtii ku jirtana waa inaad tiraa ficlun muaaricun majsuum oo weliba aad ku dartay wixii jasmiye majsuumun bilam majsuumun bila anaahiyati iyo majsuumun bin waa inaad wii jasmiye weliba sheegto haddii aanay labadaa midna ku jirin nawaasibtii iyo jawaasimtii midna kuma jirta sida taiiru lxamaamatu jumladaba isagaa ugu horeeya laa naasib walaa jaasim walaa ayruha ayruhuma wax ka horeeyaaba ma maxaa la odhanaya kaana maxaa loogu daraya ficlun muaaricun he marfuuc marka ficlu muaaric keliya kuma din karti waa inaad tirahda ficlu muaaric mansuub ama ficl muaaric majsuum ama ficlu muaaric marfuuc yacuudu lmusaafiru wuu soo noqonayaa musaafirkii yacuudu ficlu muaaric marfuuc carabi ahaan markay kusii daraan waxay dhahdeen litajarudihi ficlun muaaricun marfuucu wuu godaya litajarudihi min alnaasibi waaljaasibi lanna wuxuu ka qaawanyay uu ka maran yahay naaib iyo jaasib haddaad doonta ku dar litajarudihi min alnaasibi waaljaasib haddaad doontana iska daa ficlun muaaricun marfuuc waa la arkayaa sababta uu godan yahay waa la arkaya naaibna ma soo gelin jaasibna ma soo gelin tasir suxbu daruuruhu way socdaan ficlu muaaricu marfuuc asuxbuna waa faacil marfuuc yanzilu lmaru roobkiibaa soo degaya yahuuru lqubaaru boorhkiibaa kacaya yaxkumu lqaadi qaadigii waxbuu xukumaya yaxkumu waxaa xukumaya alqaadi qaadigii waxbuu xukumaya yaxkumu ficlun mudaaricun aye marfuucun waa marfuuc maxaa ku tusaya inuu marfuuc yahay maxaa ku tusa naasibna kama hormarin jaasibna kama hormarin hadduu naasib ka hormaro mansuub buu noqon laha hadduu jaasib ka hormarana majsuum buu noqon laha labadaa wixii ka soo haray muxuu noqonayaa marfuuc buu noqonaya yaxkumu ficlun muaaricun marfuuc alqaadi eh, inuu eh, qaadigii kii wax xukumayay shuruudda faacilka waxaynu kusoo sheegnay ko waa inuu ismi yahay alqaadi waa ismi laba waa inuu godan yahay alqaadi ma godna saddex waa inuu ficil ka horeeyo uu ka horeeya afar waa inuu yahay kii falka sameeyey alladii facala alficla alqaadi kumaa cidda wax xukumaysa yaxkumu ficilkaa cidda samaynaysa wax xukumaysa waayo alqaadi marka xarakadii marmar baa la yar waayi karaa shuruuddii kaleo dhanna way dhammaystirantaha xarakadii keliya dhiman marfuucdii marmarba xarakada ay dhici karta inaan kelmadda xarakada la saarin oo aan la xarakin marka yaxkumu waa ficlu mudaaric alqaadina waa faacilun marfuuc alqaadiyu wuu ahaa u godnaa laakiin godaalkii baa la iska daayay si loo fudaydiya carabka yaxkumu alqaadi alqaadi waa faacil marfuuc kuwa kalena wada faacil bay ahayn alxamaamatu almusaafiru alsuxubu almaru algubaaru mid walba shuruudii faacilku walu dhammaystirma faacilun marfuuc bay ahayd alqaadiidaasunba xarakadii yadii u dambaysay la godi lahaa yaa godaalkii laga daayay taasina waa waxa iska halkeeda inoogu iman doona insha alla alqaacida yurfacu lficlu lmuaaric ida lam tasbiqhu aadaatun min adawaati nasbi aw iljasmi yurfacu waa la godaa alficlu ficilkii almuaaricu muaaric ah waa la goda goorma idaa waqtigii lam tasbiqhu aanay ka hormarin lam tasbiqhu kuwii horeo dhani waxay ahaayeen idaa sabaqahu bay ahayd wax ka hormarayay baa jira ficilka oo soo gelaya markii la nasbinayay idaa sabaqahu axadu nawaasib markii la jasminayay idaa sabaqahu xarfun jaazim min alxuruuf alaatiya tanna waa idaa lam tasbiqhu lam tasbiqhu nafyigii baa ku jira markaanay ka hormarin aanay ka horaynin adaatun adaat aanay ka horaynin adaatun jamaceeguna waa adawaat adawaat waxallo wixii la isticmaalo ayaa la dhahaa adaadda imika qalinkoo kale waa adaad ushu waa adaatun lidarbi qalamku waa adaatun lilkitaaba miftaaxu waa adaatun lilfatxi wixii la adeegsado tuulis waxalla waxaad isticmaashay adaatun baa la naxwihiina kelmadda aad isticmaashay ama wax reebta ama wax kor dhigta ama wax hoos dhigta kuwaasina waa adawaad adawaad baa la imika an lan idan kay waa adawaatun kuwaas waa adawaatu nasbi baan odhanaya lam iyo laa naahiya in waa adaatun ama adawaat waa adawaat ljasmi baan odhanaya min ilaa can calaa oo inoo soo socda waxa weya jurmiga ku jiray waxaad waa adawaat aljar ama alkhafd waa kuwii xusniga idaa lam tasbiqhu haddaanay ka hormarin adaatun oo min adawaati nasbi ka tirsan mid adawaatu nasbigii ka tirsan adawaatu nasbigii afarta ah mid ka tirsane haddaanay ka midna ka hormarin aw iljasmi ama adaatun min adawaati iljasmi aanay ka hormarin markaasaa ficilka mudaaric la goda idaa lam tasbiqhu adaatu min adawaati nasb kama hormarin mid ka tirsan adawaatu nasbig aw iljasmi yani lam tasbiqhu adaatu min adawaati ljasmi adawaatljasmigii mid ka midiina kama hormarin ama hadalka waxaa loo dhigi karaa sida kutubta qaarkood u dhigaan idaa khalaa min annaasibi wاljasm idaa khalaa ficilka mudaaric markuu ka maran yahay min annaaصibi wixii wax nasbinayay iyo wljaasimi wixii wax jasminayay ida tajarada min annaasib wljaasm labada sheekh raximahum ullahu waxay sameeyaan amilada ugu horeysa darsigu leeyahay aad bay usoo koobaano ma badiyaan hadalka tusaalaha leannu tusaalaha haddii la badiyo wax badan baa ku dhex jiraya ardayguna wax laga yaabaa in waxaasoo dhan isweydiiyo iminka bal tusaalayaashiisa u fiirso waa lix tusaale lixda tusaale min kelimatayn bay ka koobaya mid walba laba kelmadood bay ka koobanta oo aad icraabi karto midna waa ficilkii muaaricooda imka dhiganaysa inuu ficil muaaric marfuuc loodhanayo midna waa faacilkaad hore usoo qaada dii jumlo dheer oo jaara majruur ku jiro oo wax kale ku jiraanoo u keeno fahamka qofkaa baahaya halkan laba kelmadood uu qabanayo kelmadii imika uu baranayay miduu hore usoo qaata khulaasadana saasoo kale labada sheekh ugu dadaalaan cali aljaarib iyo mustafa amiin oo qaacidadaasina waxay soo qaataan inta ugu kooban ee cashirka yani murtidiisii lagu soo koobi karo tusaalayaasha kale iyo tamaariinta laga shaqaynaya waxa laga yaaba inay jumlada iska dheer keenaan leanno halkaa waxaa lagaa rabaa un marka tusaalayaasha la marayo waxaa lagaa rabaa inaad ka soo dhex qabato halkii lagu weydiiyey ee la rabay inaad ka garatay jumlada kale tamriinaadka cayin alafcaal almudaaricata almarfuucati fi ljumal alaatiya sheeg ficilada mudaaric ee marfuuca jumlooyinka soo socda wabayin sababa rafciha sababta loo rafciyena sheeg sababta loo rafciye waxa wey dee naaqsibiiyo jaasima soo gelin baad yawadu caliyun cali wuxuu jecel yahay an yalcaba bilkurati inuu kubad ku ciyaaro yawadu waa ficil muaaric an yalcaba yalcabadaasna waa ficil muaaric lannu naasibiyo jaasimidna ma soo geli an yalcabana an xarfu nasbi yalcaba ficlun muaaricun mansuubun bian calayka an tasmaca anasiixa waxaa ku saaranoo waajiba inaad waanada qaadato an tasmaca inaad maqasho annasiixata ficil muaarico marfuuci kuma jiro an tasmaca baa ku jirta waa ficil muaarico maxaa ku jira mansuuba yashuddu laطfaalu caruurtu waxay jiidayaan alxabla xaigii ayay jiidayaan xaig bay ku ciyaarayaan yashuddu ficlun muaaricun ficlun muaaricun mansuub miya marfuuc uxibu waxaan jecelahay alwalada alladii yaxrisu waladka ku dadaala calaa nadaafati iyaabihi dharkiisa nadaafadiisa xibu iyo yaxrisu baa ku jira laba ficil mudaaric uxibu waxaan jecelaha iyo yaxrisu wuxuu ku dadaalay labaduba waa ficlun mudaaricun marfuucun naasibna kuma jiro jaasibna kuma jiro alaklu lkaiir cuntada badani yufsidu lmacidata calooshay waxyeeshaa caloosha ayay waxyeesha yufsidu baa ku jira maxaa la odhanaya ficlun mudaaricun marfuuc taas e, aan idhaahdo waan kala hormariyey dahabtu ila shajarati waxaan tegay geedkii kay astadilla si aan u harsado bidilliha harhkeeda kay astadilla ficilka mudaaricay ku jiraa waa astadilla oo keliya ma marfuuc baa ma mansuub baa mise waa majsuub muxuu noqonaya astadilla mansuubun bi bikay ficlun mudaaricun mansuubun bikay alaklu kaiiru yufsiduna waa ficlu mudaaric marfuuc yufsidu aawru dibigii yaxruu wuxuu qodaya alarda dhulki yaxruu ficlun mudaaricun marfuuc tasqutu waxay soo daataan awraaqu lashjaar geedaha caleemahoogu filkhariifi dayrtii ayay soo daataan tasqutu ficlun mudaaricun marfuuc alkalbu yaxrusu wuxuu ilaaliyaa aygu almanaasila guryaha walmasaalica iyo beeraha yaxrusu ficlun muaaricun marfuuc yastafiidu linsaanu qofku wuxuu ka faa'idaystaa min qiraa'ati lkutubi kutubta akhrinteeda yastafiidu ficlun mudaaricun marfuuc soo maa tamriinka kale wuxuu yidhi cayin tamriinka afraad cayin alafcaal almudaaricata almarfuucata walmansuubata walmajsuumata fi lcibaaraati alaatiyati afcaasha waxaad cayantaa marfuuca muaarica marfuuca iyo tamansuubka iyo tamajsuubka ficilada muaaric dhammaantood halkan wixii ficil muaaric ku jira waad ka soo saaraysa saddex qayboodbaad u qaybinaysa kuwo mansuuba kuwo majsuuma iyo kuwo marfuuca yaxrusu lfallaaxu ardahu qabla zarciha kay tatashaqaqa laxni baa ku jira kay laa tatashaqaqa qore laadu ma jirto kay tatashaqaqa walikay yadkhula almaau walhawaau fi baطiniha waida lam yafcal dalik faina almaءa yaqifu cala saطxiha wayamuru alhawaau min qayri an yanfuda ila acmaaqiha wbidalika taqilu qallatuha wayadhabu tacabu alcaamiliina fiiha suda yaxrusu lfallaaxu fallaaxu wuxuu qodaa ardahu dhulka ayuu qodaabuu dhulkiisa qabla zarciha intaanu beerin ee aanu shiniyeyn ee horta lasii rogaa oo la jeexaa dhulkoo lasii qodaa kay tatashaqaqa si ay camuuddu u dildilaacdo oo hawadu ay u gasho hawada u qaadato biyuhuna si fudud roobku hadduu ku doo ay u qaataan oo ay u neefsato kay tatashaqaqa si ay u dildilaacdo walikay yadkhula almaau iyo si ay u galaan biyaha iyo wlhawaau hawadu wafii bainiha gudaheeda iyo gunteeda ugala waidaa lam yafcal dalik hadduu sidaa samayn waayo oo intaanu shiliyayn ka hor sii rogi waayo dhulka sii dilaacin waayo fa ina almaaa yaqifu biyuhu waxay istaagayaan calaa sadxihaa oogadeeda iyo dusheeda istaagayaan wayamuru lhawaau hawada iyo oksijiintu awaduna waa iska maraysaa min qayri an yanfuda iyadoon u gudbin ilaa acmaaqiha gunteeda cumqigeega hoose iyadoo aan hawadu gaadhin ayay iska dulmaraysa wabidaalika taas sababteedana taqilu waxaa ku yaraanaysa qallatuha maxsuulka iyo faa'iidada naatijka kasoo go'aya waxa kasoo go'aya iyo faa'iidadeeda yaraan doona wayadhabu waxaana tegi doona tacabu lcaamiliina fiiha kuwii ka shaqeeyey daalkoogii sidan bilaash buu ku tegi doona bilaash buu noqon doona haddii aanay sidaa yeelin yaxrusu lfallaaxu ardahu qabla zarciha kay tatashaqaqa walikay yadkhula almaau wاlhawaau fii baطiniha waida lam yafcal dalik faina almaaa yaqifu calaa saطxiha dusheeda istaagaan biyo wayamuru alhawaau min qayri an yanfuda nafada oo daala waxa weeyaan ka gudbidda weeye ka gudbidda shaygu shayga uu dhex maro maalan wax halkaa lagu soo dhiftay oo kale ama albaabka oo dhinaca shaw dhaafa nafada baa la odhanaya nafada oo daala haddaad daal ka dhigto dhibicda ahaa nafada hadday noqoto taasi wuxay noqonaysaa wuu dhammaaday wuu dhammaaday ya tadaalkii waxay ku jirtay yaa macshar aljinni waاlins in istadactum an tanfuduu min aqtaar samaawaati wlard fanfuduu taas waa daalka dhexmaridii iyo ka gudbidii ta dhammaashuhuna maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq iyo muxuu ahaa lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi waa dhammaasha taas markay daal bilaa dhibica tahay waa wuxuu dhammaaday shayguu dhammaada markay dhibici leedahayna waa shayga oo shayga dhex mara ama ka gudba ayaa la labada ficil maadigan way ku kala duwan yihiinoo midi waa nafada yanfudu tadaalkii nafada yanfudu waxay isla mid yihiin dakhala yadkhulu nasara yansuru an tanfuduu baa ku tusays tanfuduu tadkhuluu oo kale sidee ta kalena dhammaanshuhuna waa nafida yanfadu naafida yanfadu oo waxay isla mid yihiin taaciba yatcabu ama samica yasmacu calima yaclamu shariba yashrabu labada ficilna maadigooga iyo mudaaricoog bay kala duway midina waa nafada midina waa nafida mudaaricu waa yanfudu mid midna waa yanfadu waayahay min غayri an yanfuda ilaa acmaaqiha wbidalika taqilu allatha allad waa faa'iidada iyo naatijka beerta kasoo go-a wayadhabu tacab اlcaamiliina fiiha suda idinkaa soo eegi doona insha allahu tacaala tamriin fi lcraabka wuxuu ku icraabay yakulu aclabu dajaaja yakulu ficlu muaaric marfuuc buu ku daayay litajarudihi min annaasib wاljaasibtii kuguma darin wal acrib iljumal alaatiya kuwana soo ciraaq yanaamu iflu ilmaha yar uu seexanayaa yaxrusu wuxuu ilaalinaya alkhafiiru waxa weye kii ilaalinayay loo dirsaday inuu ilaaliyo almanaasila guryuhu ilaaliyaa safarka kala raacayana khafiirunba laydhaa safarada raacaya xagga amniga u raacaya jidkana garanaya iyo yuxibu lwaladu wiilku wuxuu jecel yahay an yalcaba inuu ciyaaro intaa icraabka uu fudud yahay waad wada icraabi kartaa wallahu subxaanahu watacaala